bsm اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالslam عlى أشhrف الأnbiya wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray asalkii u dambeeye labaad ee ku saabsanaa fi اliimaani bاlqadari wالsharci الsharci oo towxiid اluluhiya ayuu sheekhu hormariyey baxdigiisi dheeraabuu waday kadibna wuxuu geli doonaa qaybtii labaadee aliimaanu bاlqadaءi wاlqadar shalay waxaynu ku joogsannay wاlmushrikuuna sharu min اlmajuus wmin huna yabda darsu in sha allah naam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بها بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن, إن لم يقترن به in lam yaqtarin bihi iqraaruhu biannahu laa ilaaha ila allah falaa yastaxiqu alcibaadata axadu ilaahu wa ana muxamadan rasuulu allah fayajibu tasdiiquhu fima akhbar wa taacatuhu fima amar falaa budda min alkalaami fi hadayn alaslayn sheekhu intaa muqadimada yarta ah wuxuu ku gabagabeeyey towxiidkan in la xaqiijiyo kuna sheegay aslu diin اlislaam inay tahay ashhaadataan asludiin waa ashhaadataan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la qiro oo la aamino kadibna keligii la caabudo rasuulka moxamed calayhi salaatu wasalaam oo fii jamiici ma ahbara loo rumeeyo oo lagu rumeeyo la beeninin wa fii jamiici maa amara wanahaana lagu raaco xumaantiina laga hadho wanaagina ee la qaato wuxuu sheekhu inoo sheegay saddexda tawxiidba inay shardi isu yihiin laa yasixu axaduha ilaa bisixati اlaakharayn haddii towxiid اlasmaa wa sifaat lagaa helo biduuni towxiid اlcibaada fa anta lasta bimuslimin haddii towxiid اrububiya lagaa helo biduuni towxiid cibaada fa anta lasta bimuslimin saddexdu waa isku shardi lianna xaqiiqa waaxida ayay u adeegayaan ayay u adeegayaan macrifat اlmacbuud waa shard cibaadat macbuudna waa shar aliqraar biwujuud اlmacbuudna waa shar saddexda haddaysan helin waa arkaan alaa anwaac alaa saddexda nooc mid walba ka kale la'aantii ma asaxahayo walidaalika mushrikiin alcarab ooma asixin towxiid alrububiya markay ku khaldameen aluluhiya bacd اlmucaila ooma asixin towxiid اlcibaada oo ilaahay caabudayay oo min acbad الnaas lagu tirin jiray walam yushrikuu fi towxiid اluluhiya axad kale oona sharig yeelin ooma asixin towxiid bacdama ay ku fashilmeen fi towxiid اlasmaaءi wالصifaat oy mucailo noqdeen marka waa anwaac isku shardi ah ma kala hadhaan arkaamtaasuu ka kooban yahay macnaha sheekuu taxqiijinaya inaad mid hal mida la timid islaamka kusoo geli maysid inaad laba mida la timid islaamka kusoo geli maysid way iskeenayaan laabudda min iqraar اlmacbuud wa macrifatihi uma cibaadatihi haddii kale waxaa tahay meeshay slku dhaheen eh, aljahmiyu yacbudu sanaman yacbudu sanaman maxay u jeedaan haddaad sifaadka ilahay u diiday sanamka lagu yaqaana jamaad laa yasmac walaa yubsir walaa yatakalam alam yarw anahu laa yukalimhum walaa yhdihim itakaduu wakanuu alimiin suuratu taha isu qabta lan nabrax alay caakifiina xataa yarjic ilana muusa markay yidhaahdeen falaa yarjicu lahum ilayhim qowla walaa yamliku lahum nafcan walaa dara mi aayaddu ahayd ayib idan waxaa ku jirtay ana alkalaama inuu yahay sifa daatiya lilmacbuud ana alkalaam waa sifa daatiya lilmacbuud man laa yukalimu walaa yatakalamu walaa yukalimu hayrahu inuusan ahayn macbuud noqon karin inuusan macbuud noqon karin xataa ibnu carafa alashcari اljald wuxuu yidhi aayaddan way culus tahay alkalaamu wuxuu noqday wasfi daati ah lilmacbuud macbuudkuna ma noqon karo macbuud xaqo rabbi ma noqon karo xataa yuhbata lahu sifat اlkalaam kalaamkoo ah weliba alkalaam allafdi ma ah kalaamka nafsiga lafdi bu ilahay ka hadlaya nafsi mogta wax qalbigaada ku jire dibigina waxa la karaa wuu eh, waxbuu eh, macaani baa qalbigiisa ku jirta marka meelu ka maru idan qadiyadda waxaan ka rabaa keliya tawxiidku saddexisa nooc mid kalba kakalu ku xidhan yahay mid asaxaya ma jira biduuni alaakhari hawshaasu sheekhu aad u tarkiisiyey raxmat ullahi tacaala calayh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowla walaa yamliku lahum dara walaa nafca walaqad qaala lahum haarun min qablu ya qowm inama futintum bihi waina rabkum fatabicun waaطicuu amri cafwan أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الأصل الأول توحيد الإلهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون وقال تعالى وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركت وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقال تعالى وأنذر, وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قالت طائفة من السلف كان أقوام كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذ... كعالم تحقيق التوحيد أحسن الله إليكم ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا نعم أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق يشركه. لا أحسن الله إليكم يشرك wadada akhrida makhluuqan bay noqonaysaa أحسن الله laa yashraku ma fiihi makhluuq أحسن الله إليكم ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل أفغير الله تأمر تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كاف عبده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسب حسبهم كلهم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم كلكم وليس المراد أن الله وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسب للرسول وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند وتقول العرب حسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميعا درهم nacam halkanuu sheekhu tacliiqiya aad bay u wanaagsan tahay meelo badanna uu kaga hadlaa tafsiirkiisa aayadaha qur-aanka markuu fasiraya aad buu u tarkiisiya maxaa yeele jamaca min ashaacira walmuctasila wa xataa bacdu luqawiyiina sunna ku khaldamay yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almuminiin waxay u qaateen in laga wado nabi maxamedow ilaahay waxaa kugu filan muslimiinta kuu hiilinaya ilaahay waxaa kugu filan muslimiinta kuu helinaya ku raacay ee garab baa kugu filan bay u qaatay macnahana waa macno khaldan waxaa loo ilaahay ilaahay yaa kugu filan adigiya inta ku raacdayba adiga moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muminiinta ku raacayba waxaa ku filan allah macnaha tawxiiddigaa laga waday aayadda u socotaa tibuu sheekhu marka iyuu taabanaya horaan uu ka soo hadlo kaas oo kala saaray xasbun allahu iyo iyo abigaadu ma aataahum llah warasuulu iyo xasbuna allahu bay soo kala sooraan bu ka soo hadlay waxbixintii waxsintii iyo kufilaashihii buu sheekhu soo kala duway ay xasbuka waxasbuna huwa allahu fahuwa kaafiikum kulakum walaysa almuraadu ana allaha wاlmuminiina xasbuka kama yadunu bacdu اlkhaaliiin id huwa subxaanahu waxdahu kaafin nabiyahu wa xasbuhu laysa macahu ma yakun waiyahu xasban lirasuul wahada fi luati xasbuka wadaxaaka sayf muhanadun adi iyo daxaakba waxaa idinku filan weeye seef hindi hindi ay samayso musiibo wax jaraysa ida kaanat hoosta ku qoraya takmilada baydka ida kaanat ilhayja wanshaqat ilcasa faxasbuka wadaxaaka sayf muhanadun wataqulu carabu xasbuka wazaydan dirhamu Ah, shilan baa idinku filan wey wax ku filaanaya waa hal shay dadka lagu filaanayana waa zayd iyo wixii la socda أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال في الخوف وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول الرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وqال الkليل عليه السلام وkيf أhاaf ma أشhركتm وlا تhافوn أنkم أشhركتm bاللh ma lm ينزل bه عليkم سلطانا fأي الفريقين أحق بالأمن in kنتم تعلمون qال الله تعالى الذينa آmنوا وlm يلبسوا إيmاnهم بظلم أuلئka لhm الأمن وhm مهتدون وفي الصحيحين عن بن مسعوud رضي الله عنه أنه qال لma نزلت hذه الآية شhق ذلك على أصحاaب رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم وqالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون نعم ayadan u dambaysa sheekh wuxuu ka soo hadlay ilaahay subxaanaه wa tacaala in lagu gooniyoolo jamiic anwaaci اlcibaadaati waaacaat oo towxiidka khaaliska midkaa yahay aayaddan dambe ee suuratu ancaam aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum اlmnu wahum muhtaduun iyo tafsiirka nabowiga calayh salaatu wasalaam fi xadiidi mascuud fi saxiixayn saxaabadu inay nakirada bidulmi u qaateen cumuumu dulmi wa jinsu dulmi nabiguna uu ka saxay aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin oon ku khaldin oon ku labin iimaanahum bidulmin ay biayi macsiyatin bay u qaateen lanna waa nakira fii siyaaq annafyi ayib walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaa'ika lahum اlmn wahum muhtaduun muctasila markaa sidaa daliishada oo ayadda way ku dhan waxay leeyihin saaxibu اlkabiirati aakhara marka la tago waa kaafir mukhallad fi الnaar bidaliili qowlihi tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biظulmin wahada qad albasa wahalaa walabisa iimaanahu biulmi oo macsiyo ah ulmiguna waa fara badan yahay biulmin waa nakira fii siyaaqi nafyi aw shardi waxaa doonta ku sheegay tacum waa nas qur'aani ah wixii axaadiiaad kaleda sheegtaan oo dhan iyo howlahaasna waa la awili nas qaadicay khilaaftay bartaasay la soo istaageen ayadaha kale qur-aanka o dhanna halkaasay mareen waman yacsi illah warasuul yatacada yudkhilu naaran khaalidan fiiha suurat nisa wixi o dhan bay ku qabteen yacsi illaha warasuuluhu yatacadda xuduudahu yudkhilu marka saaxibu kabiiruhu ah waa caasi qad tajaawaza xuduud allah yudkhilu naaran khaalidan fiiha walow cadaab muhin miy ayadda dhamayskeedu ayb halkaasay ku qabteen salafku waxay dhaheen macsiyada fi suurat الnisa waa almacsiyat اlkubra intaasoo daliil baana tusahaya qarinada keliya kugu filan waxaa weeye walahu cadaabu muhiin alcadaab اlmuhiin qur-aanka ma ku soo arooro kufaartuu u badan yahay ama khaasba ku yahay aaniyan aayaat lmawaariid baa lasoo sharxay oo daba dhacday yuusiikum اllahu iwalakum ismu maa tarakaa soo socotay tilka xuduudullahi baa rabbi ku khatimay waa la dhammeeyey man yacsi laha warasuula wayatacadda xuduudahu fi lmiiraad wey tashriic baa laga hadlayaa dhaxalka ilaahay uu qadadhigay ninkii intuu ka leexda dhaxal kala jeexda oo yidhahda gabadh iyo wiilku waa siman yihiin aabbiyo hooye waa siman yihiin waladaa um iyo liab iyo liakh kulli waa isku mid hawsha sima sidai dhacday soomaaliya hadda ka hor idan ninka waa kaafir mabaa saaibulmacsiya waa maxay waa saaxibu kufrin wa shirkin marka waxaa la siyaaq aayaddan waad ka baxdeen qaraa'intay xambaarsan tahayna waa diideen adilo kalena qabsada qur-aanka baa lagu daldalay axaadiiii ijmac salaf alumma ay ku jabeen nafs shay ayadda hadday muctilo ku jabeen annagaan ku jabaynin sheekh maxamedow waxaan noogu jabaynin nin walbo ilaah u sharig yeela hadduusan ka toobadga naar buu aakhara ku waaraya baa aayadda ku cad wa ana almushrika aljaahila laysa bimacduur waxay ku ijmaaceen culamaau اlluga wاlcarabiya أن الجزاء والشharط laysa baynahma faaصil أن الجزاء والشharط laysa baynahuma faas waqad itafaqa alfuqaau calaa dalik haddii kale waxba idin asix maayo aalaaqu lmucallaqu bilwasfi aw bishardi ma dhacayaa ka imanaysa haddaan dhaho ninkii daartan ka baxay gurigan waxaan siinayaa toban diinaar boqol dolar baa iga diyaar ah uu ka baxaba u waajibaysaa mata mise maaha daarta uu ka baxaba uu albaabka ka baxay boqolka waa igu leeyahay xaqan waxaad tihi heblaay waa lagu kari waaye guriga ree hebel maalin damba haddaad tagto saddex baad iga tahay ay gasho hee liannahu laa faasila bayna alshardi wاljaza alshardi wاljawaab inaad fahanteen bay la tahay ilaahay muxuu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biظulmin ulaaئika lahum اlأmnu whm muhtaduun aayaddu waa nas qaطci ah fi ana almu'min almuwaxida inuusan naar ku waaraynin bidaliili اlkhiطaab mafhum mukhalaf maxay ku tustay alladii aamana waalbasa iimaanahu bishirkin he laa amna lahu walaa hidaaya laa amna lahu walaysa bimuhtadin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biظulmin nakira fi siyaaq الnafyi tacumu jamiica anwaaci الshirki alakbar وaxwaal اlmushrikiin وamkinatahum لأn اlcumuuma fi اlacyaani ystalzim اlcumuuma fi اlaxwaali واlأzmaani واlamkinati واlmutacalaqaati qaacida usuuligeed soo daraasiiseen waa inaad qur-aanka ku dabaqdaan marka masaa'ilkan la marayo huna maxaan hayaa cumuuman fi lacyaad aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin biulmin ulaaئika lahum اlmnu wahum muhtaduun masaladii shalaad ka naqaasneenna daliil bay u tahay ninka aan nebi maxamed weligii maqal ee aysan soo gaarin laa min qariib walaa min baciid ilaahay keligii caabudayay ee rabbi u sharig yeelin aakhara markuu tago ahlujanaya aad xukumaysaa لأnنه lam ylbس إيماaنه bshirki أكbar fahuwa min اlآaminiin wa min اlmuhtadiina ywم القiyaamة adaa ku fasiray adaa ku fasiray ayb sax weeye aaminu waa sax weeye laakin aliimaanu bالrusul waa min aلsamciyaة الkhabariya bاtifaaqi ahli اlcilmi waa samci khabari ah khabarku ninkuusan soo gaadhin ma qabto ilaa an yakuuna muqasiran mufaritan kaas marka jaahil lama yidhaahdee waa mutajaahil mucrid can ilcilmi kama hadlaayo samciyaadka khabarigaa ah culummadaa ku ijmaacday ilaa ruuxu khabarku soo gaadho aw saara mutamakinan min alcilmi bihi inaan loo haysanin waa masalatu ijmac selafka ka soo الجهل بالله waa كفر قبل الخبر وبعد الخبر والجهل بالشhراaئع laysa كفرa قبل البلوغ masle laskuma khaldo السمعيات الخبرية yani weligeen ladinku gaadin iska ilaaliya السمعيات الخبرية كفrigoodu wuxuu ku yimaadaama waa min baabi كفر التكذيب والجحوud wax cudurdaaroo masaaئilka diineed gelaya ma hataa meesha lagu leeyahay ninkaa sharacida isagu waa loo cudurdaaraya waa tawasu fi lcibaara tawasuc fi lcibaara yaa loo cudurdaaraa ninkii makooso galay soo maa cudurdaarka kalaysa muxuu horta ninkii dembi galay ayaa loo cudurdaara soo kama wadaan ninkan aan samcigu soo gaadhin aan khabarku soo gaadhin min hayri ifraaطin minhu laysa biaatim dembina kuma dhicin maxaad u cudurdaarta marka ahlulcdaar baa la idlaqaa fuqadu idlaaqaan wuxuu ibnu taymiya fi sharx cumda wa hada tawasucun fi lkalaam asalkooduna cudurdaarba ma laha yacni ilmihii yaraa ee saqiirkaaba wuxuu qaan gaadhay duhurkiioo sii dhammaanayo qoraxdii casarka ay sii gelayso waxaa leeyahay asaguu tukan karaa wa huwa min ahli lcdaar cudurdaar buu lahaa uu ku khaldanaya oo loo haysta mise hadduu qaan gaadho waxaa inuu salaaddii saa u dibdhigay oo casarkii agteeda uu geeyey cudurdaar buu haysto hadduu qaangaadho waajib horaan waajib kuma ahayn gabadhi baa waxay daahir noqotay xaa'idada ama nufusada ahayd cinda guruubi الshamsi markay guduudatay way tukanaysaa karaana iyada kuma maxaa yeelay inahaa min ahli alacdaar cudurdaarkan maxaqiiqiga amse waa waa iska inay xilligaa gaadhsiiso waajiba bay ku ahayd maxaa yeelay daahiraba ma ahayn daahiraba ma ahayn waad fahanteen gaalkii baa wuxuu islaamay qubayla طuluuci الshamsi qoraxdu intaysu soo boodin salaad subax buu islaamay waxaa la isku ogaa cinda طuluuci الshamsi lama tukan karo wuu tukanaya لأnnahu min ahli cadar baad iska dhihi soo maaha iska ogaada waa la iطlaaqaa cudur asagoo loo joogo tawasuc biاlkalaam ibnu taymiya ka hadlayay shar cumda nafs الshay aayaddu waxay ku caddaysay ninkii ilaahay waxiday keligii caabuda fii أyi zaman wa fii أyi makaan ومن أي أسرة كان ومن أي قبيلة لأن العموم في الأعيان يستلزم العموم في الأزمان والأمكنة والأحوال والمتعلقة إلى آخره له الأمن والاهتداء ninkii ilaahay u sharig yeela في أي زمن في أي مكان وعلى أي صفة كان fahuwa mushrik walaysa min alaaminiina walaa min almuhtadiin nas qaaطica wey qur-aanku wuu cadaynaya biasaaliib mukhtalifa laakiin waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة, لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال, وأمثال ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك وأمثال ذلك فصل نعم نعم نعم qaybtan ku saabsan asliga aaniga shalaynu soo khulaasaynay asludiin waa nuqataan nuqdataan aw aslaan sheekhuu soo hormariyey ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bijamiici anwaaci alcibaadaat وأنه لا يعبد في أي زمن إلا بما شرع إلا بما شرع به marka taas way soo dhammaatay caqliguna aslu e, istixqaaqi illaahi subxaana wa tacaala alcibaada iyo anwaacan badnayn inuu garta waa laga yaabaa ama tafsiilka loo baahan yahay shaarica ayaa looga dambaynayaa asalka labaad hadda waa itibaacu rasuul itibaacu rasuul markaynu ka hadlayno maslada muhiimka waa masle hadda kahor aan idigu iska ilaaliya alcalmaaniya alshaamila walcalmaaniya aljusiya rasuulka maxamed calayhi salaatu wasalaam ahlu qiblihii hore kuwan dambe hadda dee balaayada kama hadlayna waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen nabigu inuu yahay mursal loo diray oo risaaladiisu ay caam tahay lijamiici lijamiici alacyaan afraadda dadka afraadda dadkoo dhan mursalu ila alaxmari wاlأswadi wاlabyadi wاlasfari ila aakhirihi fardi min afraadi اlbashar oo bacda bicatihi ila qiyaami الsaaca aan ummadiisa ahayn oo usan rasuul u ahayn oon loo dirin ma jiro qul yaa ayuha الnaasu inii rasuul اllah ilaykum jamiica alladii lahu mulku الsamaawaat waxaa kuu soo hadhay taasi marka khilaaf kama jiro waxaan kaloo khilaaf ka jiri cinda almuslimiin acyaantaasoo dhan afcaashooda iyo aqwaashooda shariicatu muxamadin baa xukumaysa biاlcumuumi wاtafsiil ima nasan wainba istimbaaa min annusuus fal walboo aadamo uu sameeyo iyo makhluuq sameeyo nabiga loo soo diray falkaa shareecadiisa xukumaysa imaa biاnnasi wa imaa bilqawaacidi alsharciya qawaacidda sharciga ee qiyaasku ka mid yahay ijmaacu ka mid yahay dilaalaadkaa taqaaneen alqiyaasu cala اlusuul yaa lagu xukumayaa kama baxaayo bitasriixi aw biaahir inuu ku taabto bimacnaahu oo qiyaaskii iyo hawlihiisii iyo qawaaciddi kale kale iyo maqaasid shariica ninkii marka ku yidhaahda fardi ka mida ummaddaa nebi maxamed aan loo soo dirin waxaad tidhahda waxaan markhaati ka ahay inaadaan muslim ahay nabigan aadan rumaysanayn dhuu kala wadi ruuxii ku yidhaahda addoommihii nabiga loo soo diroo dhan afcaashooda iyo waxyaabahay samaynayaan iyo dhaqamadooda qayb waxaa jirta aan laga qadanaynin diinta nebi maxameda laga qadanayo meelo kale yidhahda maxaad waxaan maqhraati ka muslim ahayn idan risaalatu muxamedin waa caamatun fi lacyaani wa fii axkaami wa afcaali wa aqwaali lacyaan khiaabxukumka sharc waxaan isku ogayn waa khitaab ullahi اlmutacaliq biafcaali اlmukalafiina ima biاliqtidaa'i wاltakyiir aw biاlwadci somaydan soo marin ayib nin ba hadda wuxuu ku leeyahay xukm ullaahi waxaa weeye waa khiaab اllahi اlmutacali khiaab اllahi hata tacriifka ashaacira iska leh salafiyada ma waafaqsana lakin waa iskaga soconaya khiaab ullah waa bail marka la fiiriyo wuxuu ku dhisan yahay nadariyada falsafiga ayada kalaamiga ayada cinda ii sheege cinda cinda almutakalimiin ashaacirada ah xilli kale aan ka hadli doonaa laakiin aan iskaga wadno waa un saasaa lagu socdaay qolyaha waxay ku odhanayaan afcaasha mukalafiinta qayb ka mida shareecada nabi maxamed ma xukumayso laa biliqtidaa'i walaa biاltakyiir walaa laga qaadanaya meel kale antum aclamu bishu'uuni biumuuri dunyaakum baa lagu leehay hawshaas hadda ka hor baan ka soo hadlay kuma noqonaya aad iskaga ilaaliya alcalmaaniya aljuز'iya walcalmaaniya ashaamila ma waxay isku khaldeen wadaadahaas kutub baa waxay isku khaldeen alxukm الsharci wاlwasiilaة ilayh uruq اlaxkaam الsharciya uruq اlaxkaam iyo alaxkaam waa laba kala shay bay yihiin xukumka sharcigaa allah iskale iyo rasuulkiisa laakiin uruqda lagu gaadhayo axkaamta ee u adeegaysa ee lagu xaqiijinayo xukumka sharciga ah marna wuxuu noqdaa sharci oo shaarica looga dambayn marna ummaddaa loo daynayaa wa hada min muruunati الshariica اlislaamiya aariiq almuxaqiq lilxukm الsharci aلطariiq aladi yakhdim lilxukm الsharci almufdi ila اlxukm الsharci almuxaqiq lilxukm الsharci qad yakuunu sharcan asaguna sharciyan buu noqonayaa kalaadaan salaada in laiskugu yeedho lais ogeysiyo xukm sharci ah laakiin sidii laisu ogeysiin lahaa salaadda wakhtigeed inuu galay shaarica inoo xadiday bilaadaan bilaadaani waliqaama waan isbanayla tahay waana wasiilo ogow hadda aadaanku waa wasiilo muxuu yahay lisala wabitaali waa xukm sharciga ah fii daatihi cadaaladda filmiraad in la xaqiijiyo waa xukm sharci ah ariiq lagu xaqiijin laana waa harcu nabiga ilahay baa sheegay kitaab ku cadday xataa aan u dhiibin axadka nabigaa yidhi dhaxal ilaahay subxaana wa tacaala malag mursal ah walaa nebi muqarar uma ogolanin xukumay sidaa ku qaata marna ariiq wuxuu noqonayaa ijtihaadi maalan ruux baa gubi ku dhacay hadda gorbaa idinku miaaliyey inaan badbaadina waa waajib inqaadu lariiqi waa waajibun waa xukmun waajibun cala almuslimiin ninkaa maashooday biyaha ay dafeen in la badbado waa waajib laakiin dariiqadaan ku badbaadin lahayn sharcigu inooma xadidin anugu doon baan kicin karaa adugu nin maahiro dabaal yaqaana tahay waabad makhuuranba waaba dabaalan nin baabi anu helicopter baan kusoo dafahayaa idan maxaan is culmaa alle xukunku muxuu noqday waa wujuubu inqaadi اlmariid inqaadulmad wa xukmun waajibun shareecadaa ka hadasha muslimka xaqu uu leeyahay shareecada caddays laakiin wasiilada hadda lagu badbaadin lama inoo xadidan tahay wasiilo kasta u aragna inay xukunka xaqiijinayso shuruuddii afartan u sheegi jiraan laga helay baad isticmaali karaa ya alqowl shaarx miya khayr insha allah wasiiladaas hadda kor baa idiin soo sharxay Ah, ii kaade marka aan dhammaysto aan dhammaysto saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii mundir bnu xubaab oo kohole nabi allow meeshan waxaybaad ku degtay mise kaartama la tiri bay kaa tahay u fiirso fahamkooda waxay fahamsan yihiin wasaa'ilku inay laba qaybood tahay qayb sharciya iyo qayb ijtihaadiya waa fi awaal islam diada saxaabiga ansaariga nabi axmed waay baa ku degtay lannahu xukm shar waa maxay wujuubu muxaarabat اlkufaar hada huwa xukm sharci in lala dagaalamo oo layska celiyo oo xukumka ilaah eh la mariya waajiba ariqada loola dagaalami wasilada la adeegsanaya fi qitaalihim qad takunu sharciyatan waqad takunu ijtihaadiyatan ilabigu wasaail buu ka hadlay fi ljihaad mucayana ah laga leexan karin idan saxaabigu nabi allow halkaan had waxay ku degtay falaa kalaama walaa nuqnuuqa hadday kaarta militari tahay halkan waa laga habboon yahay xukumkaad rabtay kaarta ka fiicanoo xaqiijin baa jirta mar dhow ay islaameen ansaar waad og tihiin wamaca dalika aswdiin baysaa u fashan innagu inaan ku tubnaan rabaa sharecada ku ciyaaro fahamkooday ka mid tahay nabi maxamed beertii hawsheedii xadiidku ku yimid riwaayada taxaawi baa caddaysay anugu beereley ma ahayn buuhi min beer ka shaqay lastu zaarican walaa xaraaan hadday wax idin tarayso e xukunku sharc muxuu ahaa xukunku sharc waxaa weeye in adduunyada la hagaajiyo wabtaqi fima aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsan allahu ilayk in allaha yuxibu idaa camila axadkum camalan an yutqina idan itqaanu lcamal baa waajib ah nabigu wuxuu u arkay bikhibratihi fi zaraaca in in baashan baasha la ursiinayo aysan rimay keenaynin oo timirtu iska rimi karto iskana baxaysa iyadoon la awr dhagin talqiix sanaacan lagu samayno ayaguna khibray u lahaayeen nabigu wuxuu ku khaldamay haddii lagu khaldamay bixukmin sharciyin mise biwasiila wasiila kala fahma masalada wاطرق laysat أحكاama شharciyaة بإطلاq qad takunu شharciyaة qaraafi baa dakhirada ku sharxay wuxuu yihi kulligood waa khaldameen mid maaliki waa caadhsan hayaa oo leeyahay isagoo intaa lego usuuli aminka iskaga khaldan tahay baa alaxkaam sharciya wاطرق baa iskaga khaldan buui الطرق laysat أحكاama بإطلاqiha qad takunu وqad laa takun nabigu xukم sharci ah kumuusa khaldamena wuxuu ku khaldamay wasiila dunyawiya tuxaqiqu xukman sharciya antum aclaw biumuuri dunya haddaan idiin dayna waa maxay waa alwasaa'il addunya alati tuxaqiqu alaxkaam asharciya xataa haddaan idiin dayno waa alwasaa'il addunyawiya ee khibrada iyo dunya waxaan ka wadna waa takhdacu litijaaribi wاlkhibar laakiin wasaaisha duruqa waa inay xaqiijinayso xukm harci xukm sharci oo looga tagayo waa dunyawi he iyo waa diini ma jiraan alaxkaamu kuluhaa waa diiniyatun sharciya waxa aan kala qaybinayna marna bilkhibra wاlxisi wataj lagu ogaanayo waa alwasaa'il alatii takhdimu lilxukm الsharci bimacnaa biya waxaan ogaanay haddii la cabo in lagu xanuunsanayo kuwana waxaan ogaanay hadii la cabo in lagu caafimaadayo kuwa lagu caafimaadayo in la cabo waxaan leenahay waa mustaxab ama waa waajib ama way bannaan tahay hada xukmu sharciyu kuwa lagu dhimanna waa xaaraan haddii axkaam sharciya laakiin ogaanshaha in lagu dhimantan iyo tan in lagu caafimaadayo sharciga laga sugahaya agge laga adanaya atajaar hiy umuuru dunyawiya na u kala sheegay markay saxaabinta hurda la tagtay ay dheheen nabi allow waan kharibna haddee salaaddii waan ku ciyaaray bilaayaan samayn wuxuu i wixii hawle adduunya idinku aad leedihiina khibarkiinaa fa ilaykum wixii amar adduunya diina fa ilaya ma xukumi kartaan falkiini inuu tafriid yahay iyo inuu ifraad yahay midna ma xukumi kartaan in laysat mxu laysat tafriidu في النوم إنما التفريط في اليقظة هذا حكم الحكم الشرعي صحابة هردا لا تكتب way calacaaleen aad bay uga xumaadeen waa dagaadna wuxuu dhaha xukumina falkan falkan xukumkiisa iska leh falkan xukumkiisa shaarica iska leh anigaa iska leh idinku ma lahadii wasaa'ilka iyo khibirka dunyawiga ah nabiga waa laga yaqaan loomaba soo dira nabigu haw loo soo dira maaha laakiin falalka ay aadamuhu samaynayaan he alxukmu calayha shaarica iskale ayib wasiilada laftirkeedu ficila noqoto xukumka la saarayana wasiila maxaan saaraya xukumka yaa iskale inaad fahantaan raba ma fahansanaba bixaddi tiraameesha had taqdiya u tiirinaya nabiga xukun shar in ku qaldamayso maya maya qofkii aan had u dhegeysanay ha ha ha haddii xukun sharci uu nabigu inuu ku qaldan u tiiriyana waa bixaddi daati buu kufru yihi bixaddi daati kufru amaho waxaa lagu dhigaa ijtihaadiyaadkana waa ku khaldami karaa usuulkood kusoo daraasaysa laakiin kufrigaas yagis waa la laazimin karaa ijtihaadkii ana xukun sharci ha xataa usuulka haddayna nabigu xukun sharci ku qaldan fi lijtihaadiyaat harcigu ku khaldamay ku khaldamay waa kufri laakiin nabigu wuu khaldamay fi lijtihaadiyaat kufri ma aha waa la sixi karaa nabiga sharcigaa khaldamay waa khatar iyadu waa kufri laakiin nabigaa xukumka shaarica gafay fi alqadiya almucayana alijtihaadiya kufri ma aha haddama waa soconaa shagaraad waxba kaga jira soo maa bacda darsi insha alla bacd darsi insha allah bacd darsi almihim falka iyo wasiilada xukumka la saarayo hee yaa iskale culamaa allah ashaaric ogaanshaha wasaa'ilkan u khidmaynaya xukumka shaaricana ijtihaad bay noqon kartaa shaaricna wuu caddayn karaa marka yaan la isku khaldin wasaaisha iyo afcaasha xukumka la saarayo iyo alcilmu wاlidraaku biاlwasaa'il almuxaqiqa lilaxkaam الsharciya waa meeshay ka soo boodo alcalmaaniya اljus-iya nimanka shaami waa nimanku yidhi shareecadu maanta laguma dhaqmi karaba de kuwa gaalo geesa waaweyn kuwana intii falsafadan lagu akhriyey yo waxay ku leeyihiin qaybna haa qaybna annagaa annagaa iska leh annagaa garanayno xukumayno waxaan ka qaadanaynaa meelo kale howlo kale abadan waaduu yidhi nabi maxamed qayb lagu xukumaa qaybna ma xukumo waaduu nabi maxamed afcaal lagu xukumaa afcaal lama xukumo udkhuluu fi silmi kaafaan rabnaa juz ninkii ka baxa dhammaanteed buu ka baxay lannaha tatalaazam tatalaazam laabuda min fahmin lilumuur ala eh, hada tafsiil in sha allahu tacaala nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية nacam masalatu lqadar buu sheekh hadda bilaabaya tafsiilkeeda wuxuu soo dhameeyey asalkii labaad ee ku saabsanaa aliimaanu bisharci walqadar aliimaanu bisharci buu ka soo hadlay khulaasa iyo jumla fiicanoo idinku filan wuxuu u mana dayn doona soo noqon doonaa sheekhu laakiin hadda wuxuu u gudbaa qaybtii labaad alqadar alqadar walqada waa masala daqiiqa cawiisa jiddan sirullahi baa la yidhahdaa nidaam tawxiidna way dhaheen salafku alqadaru nidaam tawxiid tawxiidka dhan ayaa xadhigiisi iyo silkigiisi weeye yeelay waa inaga soo nili alqadaru waa qudratu rabbi cala alficl qudratu rabbi cala alficli ficilkuna waa min tawxiid rububiya ninkii marka qadarka ku khaldama wuxuu ku khaldamay aslu diin kii u horeeye ahaa macrifat اlkhaaliq buu ku khaldamay wujuud اlkhaaliq wa qudratihi buu ku khaldamay marka alqadar marka la soo gaabiyo waa taqdiir الshay taqdiir الshay alqada wاlqadar marka la soo ururiyo waa itqaanu الshayi wa itmaamuhu taqdiiru الshayi wa itqaanuhu shayga oo la qiyaaso la qadaro siduu yahay la jaangooyo la qorsheeyo la sugo la ixkaamiyo la dhammaystiro macaanidaa badan buu noqdaa macaanidaa badan ayuu noqdaa xagga marka qawaacid fara badan buu baabku leeyahay iyo fasalka qadarka qawaacidda u horeysa asaasiyaadka waa maxay waa cadamu tajaawuzi likitaab illaahi wa sunnati rasuuli fii baabi اlqadar kitaabka rabbigay iyo sunada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay tuseen fii masalati alqadar bidix iyo midig midnaha oga leexan haddaad rabto inaad badbaado asalka labaad waa cadamu alkhawdi fi lqadari bilkalaami albaail ay alcaaili can اdaliil baabu lqadar ka hadalkiisa iyo dhumbashadiisa aada iskaga ilaali haddaad ka hadlaysana ka hadal ku hadal bicilmin min kitaabin aw sunnatin cadamu اlkhawdi fi اlqadari biاlkalaami albaطil wاlmuraadu biاlkalaami اlkhaali can اdaliil alqaacida asaadisa athaniya athalitثa cafwan waa inaad aaminto ana alqadara waa qudraة اllahi calى اlficli wa afcaal اllahi nawcaan laazimu wa mutacadi horaanna waa soo tilmaaman filaya haddaanan haddaanan hafin qadarku waa qudratullah adoo aamina ilaahay inuu awoodu leeyahay falku doono inuu sameeyo lixikmatin baaliqa qudratullahi cala alficli wa afcalullaahina waa laba qaybood ficlun laasimun laysa lahu mafcuul wa ficlun mutacadi lahu mafcuulaatun ficilka laasimka ah waa kalistiwaa'i wاlmajii'i wاlityaani ila aakhirihi afcaasha rabbiga uu samaynayo ee daatiisa ku tacalluqaya makhluuqaad iyo mafcuulaad fi khaarijna aysan ka dhalanaynin yaa waxaa la yidhaha afcaal اllahi allaazima allaazima kastiwaa'ilah calى carshihi wa nuzuulihi ilى الsamaءi اdunya fi nisfi اlakhiiri fi uluث اlakhiiri min alleyl wa iisoo qabta wamajiiء illahi ywma اlqiyaamati وجاء ربka والملك صفا صفا واlإتyاn إلى آkhره أفعاaشha noocaas waxaa loo yaqaana أفعاaل lاaزمة لأنa laysa laha mafcuulaat mafcuulaat mutacadiya mafcuulaat khaarija can اllahi subxaanaه وataعaalى oo waaqica ma laha ficilka mutacadiga waa kaالrisqi واlkhalqi واlإعطاء إلى آkhirihi واlإحyaaءi واlإmaatة ilahay markuu wax abuuro oo iijaad iyo takhliiq iyo iijaad u sameeyo waxaa ka dhalanaya mafcuul oo makhluuq iyo marsuuq iyo muxya iyo meyit baa ka dhalanaya ficlu اlإxyaaءi yaquumu biاllah wa ficlu alirzaaqi yaquumu biاllah wa ficlu اtakhliiqi yaquumu biاllah maxaa ka dhalanhaya mafcuulaadoo makhluuqaad ah mafcuulaado makhluuqaad ah ninkii yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqi ma lehe mafcuul basuu leeyahay oo alkhalqu wاlmakhluuqu shayء waaxidu almakhluuqu huwa اlkhalqu wاlkhalqu huwa اlmakhluuqu alficlu huwa اlmafcuulu wاlmafcuul huwa اlficlu wuxuu inkirayaa afcaal اllahi laazimu inkiraya u fiirsa kaartada meesha ku jirta khaldin adugu ma tidhi afcaasha ilahi waa laba qaybood laazima wa mutacadiya ninkii isku mid ka dhiga ficilka iyo mafcuulka muxuu dafirsan yahay ficilka laazimku dafiraya sida lagu gaado u fiirso baashan ma aha kaar marka lagu leeyahay alkhilqu huwa اlmakhluuqu wاlficlu huwa اlmafcuul waxay rabaan inay baabi'iyaan صifaadkii ficliga ahaa alikhtiyaariya alatii taquumu biاllaahi bimashii'atihi wa qudrati rabaa inay dafiraan ha yeelato mafcuulaadku wuu ogol yahay ninkan sheekh mukhtaar ha noqonina markaan soo wada baasha meel fiican idin keena dib u noqonaysaan kala firinta iga daaye kalita hala joojiyo marka marka uu ku yidhahdo ninkan ashcariga ama jahmigaa ilaahay mafcuulaad buu leeyahay makhluuqaad makhluuqaadkan waa waxay ka dhashaan ficil mutacadi ah soo ma aha asagu ficilka hadda firo laakiin markuu mafcuulad ogolaaday waxaad laaziminaysaa ficilkii mutacadigaha kaad markaad laazimiso horaanba wuxuu soo dafiraa alficil laazim doodiinu hadda waxay ka socotaa keliya war mafcuulaadka aad sugtay makhluuqaadka aad sugtay ficilkii ay ka dhasheen ilaahay u sug baad ku dagaalamaysa oo takhliiqi iyo iijaadki ninka waa kuma waa mursaq marsuuq ilaahay baa irsaaq siiyey oo waa mucta waxbaa la siiyey alicطaa oo siismadii ah aliijaad wاtakhliiq oo ficilka mutacadiga ah. ee mafcuulkan uu ka dhasho ilahay u ogolow kala dagaalamaysa doodiinna halkaa markay taaganta wx horaan soo dafiro kaasoo inkiray alficil laazim ma laaimteen ma laaimteen wuxuu ku dhihi karaa kan waaba kamaal baa ku jiro makhluuq baa ka dhasho aar buu leeya lakin hadlo horteysa kale agad wataa waa xaadii ilahay ku qumaya biduuna aar ka imanaya igadaabuu ku dhihi karaa almuhim inaad fahantaan ma raba waxa wax walba inkirayaan falsafa ka dambaysayd ee daro ma aha wax uun laiska wado caadi laiskaga wado القدر وقدرة الله سبحانه وتعالى الفعل فعل الله اسك اوغادا ولازم متعدي كلاهما ومن من الكمال وي من الكمال فالول بحل ورب السماء وكمال في حقه سبحانه وتعالى وفي حق الخلائق كلهم لكن وباعتبار الحكمة والمشيئة والقدرة أفر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وتقانا والقاعدة المسلمة وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره شن قدر محوية القدر ومآل الخلق ولا يحتج به في المعاصي علس بقوما إذا قدر ما قد فأنت لو جيدو قدرك هنا ما كلا فيريو في مراتبه في مراتبه بدن كده وصدح له الرئيس waa maxay cilmiga ku dul wareegaysa iyo mashiico ilaahay wuxuu ogaaday oo og yahay cilm ullahi الشامل السابق لما هو كائن إلى يوم القيامة ورب og yahay والعلم ليس صفة ها صفة مؤثرة نعم نعم الله يفتح عليكم صفة مؤثرة معها haddaan ogaaday waxaa samayn doonto maxaan ku yeela horta maxaan kaa bedel anugu adoon imanin oon lagu abuurin yaan ogahay waxaad samayn doonto haddii lagu abuuro waxaad samayn doonto eed ku beeqaami doonto iyo meeshaad ku dambayn doontaan ogahay ogaashayga muxuu kaa bedelay waxba kaama bedelay ha waa martaba اluulى lilqadar wixii aan ogaa een kaa ogaa adoon imanin yaan meel ku qortay fi lowx اlmaxfuud meel baan ku qortay kitaabat اllahi lima calima fi lawxi اlmaxfuud waxbay kaa bedeshay weli maxaad ku dul wareegaysaa cilmi iyo faraciisii alkitaabatu waa farcu اlcilmi saa darteed jamaca min aslf waxay dhaheen calima qabla an yaktub wa kataba qabla an yakhluq famada اlkhalqu ilى cilmihi wa kitaabatihi qadiyat salaf abu xaazim jamaaca min asxaabi bni cabaas wa jamac min cabdillahi bn mascuud baa laga soo guuriya biasaniid haabita waxay dhaheen calima qabla an yaktuba wa kataba qabla an yakhluqa famada alkhalqu kulluhum xaggee ilaa cilmi wa kitaabatihi waa caqiidat salaf tartiibbay kuu gelaysaa walxaqu yadkhulu qalba kuli muwaxidin min ayri bawaabin wala stidaani min ayri bawaabin wala stidaani ilaahay hadduu og yahay oo u ogaa waxaad samayn doonta iyo meeshaad ku beekaamaysa qabla an tuujada wuxuu ogaana uu meel ku qorta maxaa lagaa bedelay haddaba xilligii marka la gaadho uu ogaa rabbi inaad iman doonto lagu abuuri doono marka la gaadho rabbi waa inuu doono inaad timaaddo iyalmashiia ma sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun xilligii marka la gaadho rabbi hadduusan doonin shayga in la helo oo u yimaado waxaa iskhilaafaya cilmigiisii hore iyo kitaabadii iyo mashii'adii abadan ismana khilaafi karaan wuxuu rabbi ka oga ee uu ogaa horaanbuu oga ee u meel ku qoray markii la gaaro xilligiisi waa in rabbi doono inuu dhaco waa inuu doono haddii uusan doonin he maxaa odhan dhachaya subxaan allah mashiiadii waxaa iska hor imanaya ahlicilm ilahay baa jahil ka dhigaysa marka taxkum calayhi biاljahli wاlbada waاkhtilaafi اlmacluumaat واضطiraabiha watanaaqudiha idan laabudda an yashaaءa lima calima أنه سيكون كذا وكذا وكتب في لوحه المحفوظ markuu doono ما شhاء الله كان وma لم يشhاء لم يكن markuu doono waa inuu abuuro hadduusan abuurin maxaa dhici cilmigii baa isdaba maraya shaygaa inuu iman doono rabbi ogaa oo abuuri doono uu og yahay xilliga lagu xadida lagu eg waa lixikmatin baaliga ilah ka hor maxaad u abuuri weyday alxikmatu lam taqtadi shayga xilligiisa inaad tamaysa xikma ah. adoo sifada ku tilmaaman alkaram waa sifaad ku tilmaaman tahay xilliga loo baahan yahay haddaadan deeqin maxay isu bedlaysaa naqsi bay isu bedelaysaa xilligii loo baahnay inaad wax deeqdo haddaad weydo xilli aan loo baahnayn haddaad deeqdana maxaa loo arkahaya israaf tabdiir xadgudub xoola ku ciyaare istus ha sheego shay walba xilligiisu wuxuu ku yahay kamaal ayay ku yahay munaasab min xayu lwasf oo karamkusiisu waa sifatu kamaal laakiin acyaanta iyo afraadda marka la marayo iyo axaadda ma la marayo shay walba xilli buu leey culmaa la inaas banaan rabaa idan ilahay qadarku muxuu kaa badela marka ii sheeg lam yuair fiika aa lam yuair fiika shay-an adaa wuxuu rabbi ogaa doortay adaa khiyaarkaada ku samaynaya kadibna taasoo lagugu xukumaya idan maxaan nidhi alqadaru waa maaalu lkhalqi khalqu meeshay ku biyo shuban doonaan waa qadarkii calima calima qabla an yaktuba wakataba qabla an yakhluqa famada alkhalqu ilaa cilmihi wa kitaabatihi dhumitaanka laguma qasbin sheekh maxamed iska ilaali inaad dhunto ilaahay kuguma qasbin inaad dhumayso og yahay rabbi wuu ogaa ha khaldamin inaad dhunto iyo inaad hanuunto ilaahay kuguma qasbin adaa doortay faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur adaa doortay inaad gaalnimo dooranayso rabbi ogaa kana inuu iimaan dooranhayo rabbi ogaa meel kala aadeen ina horta isfahanaan rabaa masaailka inaad asalkeeda isla fahantaan ashaqaawatu wasacaada marka la qorayo miya lagugu qasbayaa qor uktub ashaqiyom saciid wa maxay qor waya anaa og inuu gaaloobi doonee qor ma malagow inuu gaaloobi doono anaa ogo qor qor inuu islaami doono anaa ogo qor ma aha in lagugu qasbahayo ya bicadli ataa khaa baa ku jira bicadlihi khaa baa ku jira leedahay lanno saxna way noqon kartaa khadana way noqon kartaa lanna ashaaciradu markay bicadli ku jabriyadu waxay ka wadaan masale xun oo khataray ka wadaan maxdulmashi ay ka wadaan jabri bay ka wadaan iyo qahari iska ilaali ilaahay baa ogaa subxaanahu wa tacaala inaad gaaloobayso ood shaqaawada dooranayso ninkana uu sacaadada dooranayo wuxuu ogaaba meel ku qoray wlcilmu laysa sifatan muaira marka xageed u socota sheekh maxamed isilaali waa dabageliska meeshan ku baxa mhm. ilaahay wuxuu doona msa u soconaysaa oo kugu qasbahayaa intaasaan rabaa intaa dad waan kaa yeelaya ilaah wuxuu ku abuuray lixikmatin xakiima xamiida abuurkaada xikma ku jirta laakiin waxaad dooranaysa kuma qasbanayo waa in xisaabta laisku adkeeyo wey leanna waxaa adin sheekgaraada samaynayso o dhanoo xasanada wanaaga ishaa lagu siiyey nicmadeed oma dhiganto marka maxaa jannada ku gelaysaa jannadu soo ilahay malaa fadligiisi maaha waxaanu nicama lagu siiy inaad adduunka timid baa nicmo mhm. oh, ah isagaa doortay mm. asagaa doortay inuu gaaloobo inuu gaalooba rabbi waa ogaa marka dawaacil hidaayan bu ilaahay ka xanibtay dawaaci hidaaya hidaaya laga xanibo asawaarif can ilxaqi baa kugu tacaluqaysa gaal baad noqonaysa waa tegaysaa kan muminka ahlu khayrkaa dawaaci hidaaya loo sakhiray alaafi lufi baa la siiyey fahtada laakiin mid walba sheekgaraad rabbi muxuu ogaa kana inuu dooran doono gaalnimo kana uu dooran doono islaamnimo meel baa lagu qoray xilligii la gaadhay baa lagu abuuray rabbi wuu doonay inaad adduunka timaado wixii intaa ka dambeeya addawaaci wasawaarif baa shaqaynaysa gaalnimihii islaamnimadaa dooranay cidna kuguma qasbayso hmm. yahdi man yashaau ilaahay wuxuu u sahlayaa weeye addawaaci ila alhidaaya ويضل mن يشhاء يمنع الdواaعي ilى الهdاية mah qasbahaya ma aha islaamku waa اkhtiyaar ykhtaaruun inaad ma tgayso ma tegayso waxaad u alahayd me anuu kuu diiday shayga inaan maalan walilahi maal acla biniaadamka mid inaan shayga kuu xayeysiiyo oon laba sac kugu daaraado oon xag kaa tuso oo qiimihiisa aan ku tusiyo wanaagiisa waa fadli iyo fadl mini oo marka aad ku dhaqaaqdo inaan shayga wanaagiisa kuu sheego kadibna aanan kuu xayeysiinin ka war kadibna aad baailka doorato hidaayatu bayaan anigu waan ku siiye warshaad waan kuu sheegay gaalnimada ayna xun tahay kanna uu fiican ya waa kuu caddeeyey laakiin buunbuunin dheeraadoo jirtay oon ibraahin siiyey yaan adiga aanan ku siinin xaqaad igu lahaydna ma aha ee ixsaan minii buu ahaa maxaan ku yeelay ykaadii fahm waxaan ka hadlay maxaan ku yeelay horta miyaan ku dulmiyey ninkana tafadul fadli dheeraada wey okay sheekh baad u yar xukunka ninka ku إذا فال فال فالناس بين فضل الله وبين عدله بين فضل الله وعدله عدله واد كسمنتين لبدين واه إن ليدين عبد هداية ninkan in xayaysiin iyo macmacaan loogu daro oo sandareer loo daadiyo oo sanka laga mariyo alaabta baa loogu daray adna san baa lagaa daayey kana ma laha adna malaana iskala fadli anu aan leehay buu ahaa ninkan xun ku diraarsaday hadda ma isfahna wax qasabaa jira ninkan xun ku diraarsaday amilada aan bixinay soo dhaweyn baan oga jeeda ilahay ma qabato subaana wa taala mhm. ninka xoon ku dirarsay mhm. oo muwaxidka adduunku maray ku geeyood waaana wadaa waaa laga wadaa ma aha lagama wado ma aha lagama wado haddii la xisaabo nicmooyinka rabbi kuu gale uu ku siiyey iyo camalka saalixee la timid ee leeli jannaan ku gelayaa sifir buu camalkaada noqonaya waxaad jannada inaad gasha ma mudnid maxaa yeele waxaad ku gashaa ma haysid jannada maxaad sheekh gaar ku gelaysaa bilcamal saalix muwaasana inoo dhig baa rabbi ku yidhi aan kala miisaamin maalinkaad dhalatay ila maalinkaad dhimatay waxaan ku galay meel ii saar ee nicmo ahayd jirkan aad ku shaqaysa maadaa iska lahaa indhahan aad qur-aan ku akhri maadaad iska lahaa qalbiga aad ku fikirteed ku shaqaysateed qur-aan ku xifda maadaad iska leh waxaan wanaaga madaa iska leh meel iisar xoolahaygii aad ku socotay inta ku noolay sifad baad noqonaysaa ilaahay ow bas weeye jannayge gal baan ku leeha maxaad ku gashay bas bacamal kumaada gelin xadiidkaa nabigaad sheegtay macnahaasu ka hadlaya macnaha qadarkeed aaday ma aha قد ما kan naarta galana sheekh واه kan kii marka hore la tusi xaqa امم aan qaadanin naarta Bi- gale eh. xukunka xukunka ku qota maxaa waay oo naarta ku galay Ah. ba asaga shaqaystay haya xukunka magacii عند الله مثل mar واحد horaa la qoray waa waa tii la qoray waa geliya مع عدل بس هو الواحد Wa- ها هذا سأوجد waa sax waa cadli waa cadli وعدل ها بس كان فضل وقال كان عدل ونارتس وقال may cadli buu ku galay marka- markaad rabbi ka hadlayso wey laakiin intaasaa rabaa bicadliga waa lagu dhumaaye iska ilaaliya haddee bicadlihi baa lagu dhumaa baan ku leeha bicadlihi waxaa jira dadka qaarkood ay ka fahmayaan dulmi inuu ku jiro oo maxdu lmashiia watayashacru yidhah ilaahay bimaxdi mashiiatihi yuu nabi maxamedna cadaabi karaa abujahalla jannayn karaa bimaxdi lmashiia marka cadligii waa waa waxaa jira waa waa taxta ramaad هو حديني duhaa abu aalib mhm abu aalib Mm. dawaacidii uu haystay sooma marka waxaa meesha kasoo baxaysa dawaacu dawaacu lhidaaya ninka la siiyo yahtadi laakiin waa واعد دائما معنويه وضع متقلبين ها الدواعي المستلزمة waa adilada bayaanka iyo irshaadka weeye taan ka hadlayna waa atawfiiq mhm. sawaarif iyo dawaaci way kala yihiin wixii ilaahay uu ogaa unbaad waafiqi doontaa saa darteed waxaanku yihi alqadaru waa maaalu اlkhalqi walaa yuxtaju bihi fi اlmacaasi qaacidada lixaad hawshaa eh, faxaja eh, aadamu muusa waa gaari doonaa insha allah dhib male aliimaanu qaacida lixaad waa aliimaanu bilmaraatib maraatib alqadar alcilmu الshaamil الكتابة لما علم في اللوح المحفوظ الم- عموم المشيئة عفوا مش كو الرئيسة qaacidada toddobaad wey mashiiat اllahi subxaana wa tacaala oo almashiia alkownia aw aliraada alkownia looga jeedo waa mustalzimatun limuraad illahi wujuudan wa cadaman wuxuusan rabi doonin inuu dhaco ma dhacahayo wuxuu rabi doonin inuu dhaco waa dhacaya waa mustalzimatun limuraad illaahi wujuudan wa cadaman mashiiada ahayd alqaacida aamina waa almashiiatu alqudratu tatacalaqu bilmashiiati walaa cagsa تتعلق بالمشيئة ولا عكس القدرة بالمشيئة من غير عكس إلهي وحو أوذا إنه سمي وحو الضوني بمعنى قدرة إلهي بقى عاجزة محدودة معها لكن القدرة قدرة مركة إسكال آثارتي مقدورات كدلن هيان وتابعة للمشيئة وجودا وعدما ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة بad ka cabiri kartaa saad aad talbiiska kale ama labsiga oga badbaado ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu sam- wuxuu awoodo inuu sameeyo laakiin samaynayso ma jiro bikhtiyaarihi laakiin huwa yastaطيع باختياره وكوضه بمشيئته وقدرته إذن القدرة ودائرة مع مع المشيئة ما تعلقت به المشيئة تعلقت به ال- تعلقت به القدرة وما تعلقت به القدرة قد لا تتعلق به المشيئة من غير عكس تسان كوضنا وحو ربي أودا جرتو لكن وسن دونين xataa saa هو أودا ما سدونين ma awoodadaasaan ugu yaqaan ما تعلقت به min hayri cagsin min hayr cagsin ma isfahana wuxuu ilaahay jira oo uu samayn karo oo kullu mumkinin buu ilaahay awoodaa inuu sameeyo laakiin laa yuriid laa yashaa an yafcala hmm? waan ku qaydaya mumtanacaadkuma maqduurba calayh almustaxiil hal yuqdaru calayh la la lays mmtanicu shayanba mumtanicu shayba sheebaa marka maqduur lababa geliye waa kullu mumkinin ayaa aljamcu bayn naqido ilahay ma awoodaa sheekh mukhtaar adi ukaadi balka horta ukaadi dib uu noqdo wadaadkuyi <laughs> بحق الله امتناع قصب بعد كم مقل ya بحق الله الشيء يعني عقلي قدرة الله ومتعلقة بكل ممكن أي بكل غير مستحيل Hmm. yaqdiru cala lmumtanicaati wlmustaxiilaat wlmumkinaat kitaab lqadar dib in loo ahriyo u baahan yahay aan hadda ka socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu mumkinin buu awoodaa inuu sameeyo waqad laa yasha ilaahay inuu ina dulmiye ma awooda mase ma awoodo sax دي من الله أخريه بهاية أنا تكسعه إلهي سبحانه وتعالى كل ممكن بأودا إنه سمعيه وقد لا يشاء إلهي إنه إنه ظلمي ما أودا ما سمع أودا ilaahay ها صح صح هو ومعناها الرباهد إلهي ما أودا من حيث القدرة إنه إنه ظلميه وأودا لكن ما يلي لم يشاء إذن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة من غير عكس وح إلهي مقدورك وأودون سمين باجرة تنزها وما ربك بظلام للعبيد يعني النقص ياخذ لنا إني حرمت ع- الظلم wjacaltu baynkum muxaraman falaa tadaalamuu fastaxaala alayhi ulmu yani faxaruma alayhi ulmu aan leehay istiaala waba dhihi maayo xaruma calayhi ulmu litaxriimihi calaa nafsihi maca qudratihi calayh lanna waa mumkin haddaad tirado waa mustaxiil ashcari baa tahay ma tahay salafi aulmu cal allahi waa mustaxiil hadaad tidhaahdo faanta lasta salafiyan walaa suniya bal anta jahmiyun jabriyun qadariyun ashcariyun khabiis wuxuu ka cararayaa xigmadu raba diidan inuu sugo xigmu diidanay inuu sugo inaad ismaanagooda hadday ila tahay intaasaan kaga baxno marka bal dareeri hadda wixii dhiman qawaacidda kale mar kale aan ka hadli doonaa masalat qadar waa arganka waa masale cusub bay noqotee ay marka dib wixii dhiman wixii dhiman dib baynu ka faayin doonaa insha allah axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala faslun إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا وأقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي قالوا قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج على فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب نعم qaybta hore majuusiyada aladiina kadabuu biqadar illahi wain aamanuu biamri wanahyihi faqulaatum waa almuctazila alqadariya nufaat lqadar la odhan jiray bashaq ku bilaabay majuusiya weeye alqadariyatu majuus hada lumma inaga shalay soo marra soo sharaxnay kadabuu biqadar illah qadarka ilahi wa qudrat ullahi cala alafcaal ilahay inuu afcaasha awoodo waxa sharka ah binisbati ilayna iyo khayrkaba ilahay waa awoodaa way inkireen wain aamanuu biamri wanahyi sharaacid way aaminsan yihiin oo kan takfiirinhayaanba saaxib alkabiira fi alaakhira wain eh, axkaamu lislaamba ha mariyeen faquulaathum kuwa xadgudba ankaru alcilma walkitaab wahum kafaratun biijmaci salaf kuwaas martabat alcilm cilm ullahi saabiq lijamiic alkaa'inaat nimanka diiday ee yidhi alamru unuf weeye haduuba cusub yahay faidaa waqac calima shaygu markuu dhcu rabbi ogaada horana ma ogeyn ilahay jahli bay ku qireen marka cilmullaahi iyo kitaabatuhu nusuus qaciya ku timid fi kitaabi wasunna waajmaca salaf alumma calaa ana munkiri alcilmi walkitaabati labada martaba inay kafaran yihiin saxiix muslim muqadimadiisa ka akhriya wa muqtasidatahum kuwooda dhexdhexaadka ah, qadariyada ankaruu cumuuma mashii'at illahi wa khalqi waa mucsilin nimanka loo yaqaan nimankan kuwa hore waa nufaat اlqadar nimankii ballaabay macbad اljuhani eh, iyo ciidankiisiiy khyaana dimashq iyo kuwii wey shayaadiinta hore kuwan dambe waa nimanka ogol ilaahay inuu og yahay lima kaana wma sayakuunu biاljumlati wاtafsiil wa dalika fi lawxi almaxfuud lakiin maxay diideen mashiiadii iyo khalqigii iijaadkii waxay leeyiin waxyaabaha xuxunka ilahay ma doonin sharkana ilaahay ma abuuro afcaalu اlkhalqi annagaa iskale nimanka yidhi wey kuwaas waa dhexdhexaadkoodi kuwaas waa khilaaf baa ku jira fii takfiirihim fahum lmuctazila saasuu sheekhu ku yidhi ayib nimanka marka dhexdhexaadka ikhtulifa fii takfiirihim baa laisku khilaafay waraajixu anahum kafaratun alfirqa athaniya way iska caddahay almushrikiya aladiina aqaruu bilqada'i walqadar wa ankaruu almra wannahya mushrikiya alcarab mushrikiya alcarab wa bacdu ahli alkitaab wاnnasaara wa bacdu almutasawifa alxaqiiqa alqadariya alkowniya yay oggolaanayaan amarkay nahyigana waa diidayaan oo waxay u arkaan in sharciga iyo ay iska hor imanayaan iyo adihii qadar iska hor imanaya iskama hor imanayaan waa laba kale masalo alfirqa athaalia waa idaacad ayagu ah aladiina aqaruu bilamrayn marka oo nimanka durhaya waa ilaahay caddigiisi iyo xikmadiisi durhaya iyonu waa faahfaahiyey nacam ahlu sunna hadda marka rabaa inuu u gudbo markuu ahlu dalaal o dhan sheekhu u kulaasay majuusiya ibliisiya iyo mushrikiya dawaaifta iska ilaaliya madhab ahlusunna waa kana أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير أحاط, أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين ويتضمن هذا الأصل من ويث- ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق, يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل بالأسباب ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خالف خلقه الله من القوى والط- والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد nacam qaybtan dambe waa ee, salafkuu soo cadeeyey madhabkooda laakiin wuxuu yihi iyagoo sidaa ay tahay haddana salafka ilah wuxuu ku irsaaqay annahum laa yunkiruuna asababiya asbaabta ma inkirayaan shaygu rabbi abuuray sabab buu ka leeyahay maa min sababin ilaa walahu musabib musababka asbaab asna ka dhasha saasay hawshu ku socotaa walidalika shekh islam wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala suuratu ikhlaas qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad macno daqiiqa ku jiro lam yalid walam yuulad muxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asaloo ka yimidna ma laha farac asaga ka yimaadana lam yati min hayrihi walaa sadara canhu farcun makhluuqaadka intooda kale asal bay ka yimaadaan min maadatin waxaa kaloo ka soo fula wax iyaga la mid ah ama shabiiho matalah lam yalid walam yuulad bilaash looma sheegin min aslin oo min maadda ah inuu waalid ku dhalay waalidkaana uu ka yimi turaab turaabtuna maaddo kale meel baad ka soo jeeddaa adugu makhluuq baata sakaraada markaad adduunka timaadana furuuc kala kaa baxaysa oo adeeg ku shabbahdaa oo kula mid ah ama allah laa min aslin walaysa lahu farcun walam yatakid saaxibatan walaa walada macnahaasa hadda meesha ku jira uu sheekhu tilmaamaya asababiya in la inkiro waa naqsun fi lcaqli asababiya in la inkiro waa naqsun fi lcaqli in la ictimaado oo la tala saartana waa shirkun fi tawxiid shirkun fi tawxiid asbaabta waa inaadan dafirin khasaaista ay ilaahay u geliya ashyaada iyo quwada iyo alaabta inaadan inkarin shay walba khaasiyuu leeyahay biyuhu khaasatu lirwa bay leeyihiin naagtu khaasatu lixraaq bay leedahay khawaasiya tabaaiciyo quwa buu ilaahay geliyey e, canaasir kala duwan buu rabbi geliyay oo hadda fiisiha iyo kemistariga iyo lagu daraaseeyo cilmi laxyaaga lagu daraaseeyo oo hadda wax inkiri kara hadda badu ma inkirayaan ninka tabiibka waxaa badan haaliban inuu islaamo tabiibka munsibka ee mutajaridka ah say u socoto waagi dab wuu islaamaya xaqaa'iq buu arkaya uu meeluu geeyo uusan helaynin xataa yactarifa biاllahi subxaanaه wa tacaala nimankii yidhi e, cindaha laabiha waa shaaciro jahmiyu munkiraة اlasbaab aلsababiya nimanka inkiro cindaha dabku kuma gubine markaad u dhowaatay baad gubatay adaa gubtay urmayadaa markaad isu dhowaateenay istaabateen inda almulaamasati baad ixtiraqta markaad cinda aklika ayaad dharagtay ya نعم كما أن من جعلها نعم أحسن الله إليكم إياك. قال رحمه الله تعالى كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره كان ولا- هو nimankan waa mucsilada iyaguna kuwan dambe oo kaman jacalaha iyo mubdaca waa muj- waa mucsiladii balaayaha ku dhacdo marxaba أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وله إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد كان waa جاهلا falaasifa kuwaana ayaadinta dhihi jiray warkan iyagaa qaba naam axsan allahu ilaykum ilahi waa waaxid sifaad ma laha wey sifaad ma laha wey ilahay waxdadiisa laha walaa sifaad horaan baan soo hormariyey ibdaraasa loo ilahi waa waaxidun fii daatihi laa yasturu canhu ilaa waaxid hal shay baa ka soo fulaya oo alcaqlu facaal ah alcaqlu facaal baa waxaan o dhan abuuray leyi sadara canhu shayun waaxidun هو عقل الفعال أو الم- أو ال- أو الفعل الأول baa ka soo fulay والعقل الأول أو الفعل الأول أو المبدأ الأول waxa ka soo fulay keliya adduunka dhan abuuray لأن الوحدة waa بسيطة لا تتركب من أشياء مفهوم الواحد والوحدة daba taagan yihiin ee فلسفي شياطينta waxaas aku mashquula ka soco sheekh أحسن الله إليكم بارك قال الله رحمه الله تعالى ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد إلا واحد كان جاهلا فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأوز... إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل يقبل يقبل انعكاس الشعاع عليه وإذا حصل ح- وإذا حصل حاجز من سحاب أو صف أو سقف لم يحصل الشعاع لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع نعم qaybtan dambe sheekhu wuxuu kaga hadlayaa masalada ku saabsan alquwa wاabaaix ee ashyaadu ay leeyihin khasaaista ashyaada yaa siiyey allah baa geliyey cokonaysiinta iyo nacfiga ee manaaficda ashyaada rabbi baa geliya oo siiya xilliguu doonana wuu ka saari karaa naarta khaasiyat lxraaq bale soo maaha waa laga saaray nabiy ibrahim marka lagu tuuray cudurraha qaarkood waxay in biyuhu aadan ku dhargin oon aaaad batan loo yaaana laakiin markay caadadu mutaridata waxaa lagu yaqaanaa shay walba inuu leeyahay khaasiyo iyo abiico u gooni ah iyo manfaco u gooni ah iyo dur iyo dhib asaga ka yimaad marka la taabto laakiin badu bacd اlaxyaan baa tankhariqu اlcaadaatu oo ilaahay uu ka siibahayaa shaygii khaasiyada u lahaa kadibna lagu soo celina ama sida looga sii qaadaya macnahaas shuu ka hadlaya baalka samantanka la yihahdo anagu maana arag laakiin waa xayawaan dawcada ka yar ama la eg oon dabku karin baa la yidhahdaa ah, ku raaxaysan bay ku leeyihin ah, dabku ku dhalaa wuxuu ogyahay maansulugada qolyaa sheegay maansulugada nooc ka mida ah wey dabku iska gelaya idan ilaahay wuxuu geliyey quwo didku oo la dagaalamaysa oon he dabku waa khaasiye rabbi u geliyey yaaquudkooda waa dhaymanka ama macaadinta jawahir dabku ma karo dab khaasun baa karo nooc kale ah laakiin dabkana caada wax ka qaadi maayo wuu kusii wanaagsananaya idan alkhasaa'is wاlquwa wاطabaa'ic manaaficda waxaa weeye waa min baabi tardi اlcaadaat markii la rabuu rabbi kaa saari karaa aqudra ilahay haddayse ku tacalluqin shay waxa lagu ogyahay inuu sidiisii yahay maadaadii isku dhaco dadka iyo cilmigu sheegaya way jirtaa way jirtaa halka qayb kamid ah la sameeya muxuu leeyahay ha de waagi halka hal bay marsadaan halka inta wa isku daraad marsanaysa dabkuma karahayo sheekh wuxuu hi qabaysta sun la marsadaa jirta oo saliid la marsado dabka ku karayo asaga laga sameeya samaynta lkiniya xayawaanaka laga sameeya marka de dabka kala madada waabsan jiro awliyanahay sheekh wuxuu yidhi waxaa kusoo biyo kulul iyo khal isku dar kusoo qabaysta iyo saabuun noocaasoo gaansangas la yidhaahdo kadib idinkoo saafi ah ama dabkooda gal anna waa idinla gelahayaa keenu gutaa la arko been baad umadu haysaan waxay dhaheen war ninka wuu nafaamay geli mayna dhee hmm. waa la socota aan lagu waabsan lagu harawsanin baa la doonaya nacam